أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آله وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo soddon iyo sideed suuraة الbaqara ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi xaafiduu ilaaliya calى الصalawaati salaadaha ilaaliya korkooda wasalaati salaadiina ilaaliya salaadii day alwustaa ugu khayrka badnayd waquumuu istaaga lilaahi alle isu taaga qaanitiina xaalaatihiin idinkoo adeecaya alle fa in khiftum haddii aada cabsataan fa rijaalan fasalluu tukada rijaalan raajiliina xaal aad tihiin idinkoo lugaynayo lug ku socdo ow amase rukbaanan raakibiina xaal aad tihiin idinkoo fuushan fa idaa haddii amintum aada nabad gashaan fadkuruu xusa allaaha alla xusa kamaa callamakum baristiisa uu idin baray oo kale oo kale sidaa siduu idiin baray oo kale alla u xusa maa shay uu idiin baray lam takuunuu aydnan ahayn taclamuuna inaad ogtihiin waxaan soo haynay aayadihii qoyska iyo axkaamtiisii ku saabsanaa oo dalaaqii iyo fureenkii iyo cidda ciddooyinkii iyo khulucii iyo axkaam fara badan oo ku saabsan yacni qoyska ayaa laga soo hadlay wuxuu rabbi subxaanahu watacaala uu la xiriiriyey axkaamtaas aayaddan xaafidu cala asalawaati wasalaati alwustaa munaasabada ama calaaqada ka dhexayso salaada ilaalinteeda iyo axkaamtaas laba maadaba waa lagu sheegay ama laba sifo ta koowaad waxa ay tahay axkaamtan tirada badan ee ka kooban xuquuq haweenkii lagu leeyahay xaaskii ninkii waxqabay lagu leeyahay marka laysfuro laysku leeyahay ilmihii la dhalay oo la isku dhalay xuquuq baa yaa ka dhalanayso xuquuqahaas faraha badan oo qofka la rabo inuu ku mashquulo uu ilaaliyo oo uu yacnii ilaahay subxaanahu watacaala amarka uu amray dartiis uu ku ilaaliyo haddana ah waxaa la diidayaa marka in lagu mashquulo iyaga inta lagu mashquulo oo aad loogu mashquulo cibaadaadkii iyo xaqii ilaahay lahaa markaa laga mashquulo iyadoo ilmo xuquuqdood la ilaalinayo haweenkii xuquuqdooda iyadoo la ilaalinayo haddana marka in laga mashquulo khaaliqiina abuuray xuquuqdii uu nagu lahaa ayaa la diidayaa si aynan saa u dhicin ayaa waxaas oo axkaam ah oo xuquuqa ah markii lasoo tilmaamay oo dadka ay isku leeyihiin kuwa isqabo iyo dadka isdhalay yaa waxaa la daba dhigay war salaadiina yaan la iloobin oo ilaahay subxaanahu watacaala khaaliqa xaqiisii yaan la iloobin qur-aanku marka cajaa'ibtiisa waxaa ka mid a waxaa laga yaabaa dhowr aayadood oo isku xigto in markaa yacni marna salaad laga hadlo marna ixsaan laga hadlo marna axkaam xalaal iyo xaraan uu ka hadlo kalaamka basharku sidaas ma awoodi karo oo kalaamka basharka waa qeyb qeybsan yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo waxii ku hadli jiray fasaaxadiisana la og yahay haddana marka aada fiiriso axaadiidtiisa qaabka maadaama ay dad aruuriyeen waxa aruuriyey ay yihiin bani aadam oo ay dadaaleen weliba ayaa haddana marka waxaa laysugu aad-aadiyey hadba intii isleh waxaa laga yaabaa dhowr bilood ama dhowr sano dahaaro iyo salaad bis in lagu jiro marka axaadiidta la akrinaayo baynamaa qur-aanka marka marka la dhegaysanaayo ama la macnaynaayo hal dersi baa laga yaabaa qofka inuu ku qaato wax fara badan oo aakhira iyo adduun iyo ku saabsan hadal kooban oo waxyi ah waay oo qaabka uu markaa isula socdo iyo munaasabada uu isla leeyahay iyo ay ka muuqanayso icjaas uu ka muuqanayo hadda marka waxaan soo haynay xuquuq yacni nin haweentiisii furay naagta maxay leedahay ninka muxuu leeyahay maxaa waajiba ah, maxaan waajib ahayn salaadiiba baa haddana nalala aadayn oo alla wuxuu mid marka sidaas waay munaasabada xuquuqdan ilaahay dadka kale siiyey inaan inta lagu mashquulo xaqi khaaliqa looga mashquulo ma la ogola haddii marka xaqi eh, bani aadamkii la gutana waxaaba ka owleysan xaqullaahi xadiidkii nabigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa fa daynullaahi axaqu ilaahay deynkiisa xaqnimo badan oo bani aadamka deynkooda ka xaqnimo badan marka waa inaan meelna lagu tuurin marka xaqi allah subxaanahu watacaala macnaha labaad ama munaasabada laga muujiya labaad waxay tahay salaada qofkii ilaaliyo waxay ku bixinaysaa inuu munkarka iyo fuxshiga uu ka haro qofkii si dhaba ah u tukado salaadda ilaahay ugu khushuuco rabbi kaga cabsado ilaahay wuxuu waafajinayaa xumaan oo dhan marka inuu ka haro oo allah wuxuu leeyahay ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar marka xuquuqdaani waxaa ilaalin karo qof salaadii xifdiyey oo ilaaliyey labadaas calaaqaba marka way ama munaasaba way sheegaan marka allah wuxuu leeyahay xaafiduu ilaaliya cala asalawaati salaadihii ilaaliya si guud wasalaati salaadii ilaaliya alwustaa ee yacnii wanaagga badnayd alwustaa marka waa mu'anahu lwsat awsat oo afcalu tafdiil ah oo afcal ah muanadkiisii weeyaan marka fuclaa ayaa lagu keenay alwusطaa marka alwusطaa marka la laqbeynayo afcalu tafdiila laga laqbeynaya ama ismu tafdiil waxayna noqonaysaa midii khayrka badnayd marka sidaa marka haddaan ku wadno tafsiirkaas macnuhu maahan inay laba salaad udhexayso oo yacni wasadnimadii marka yacni labay udhexaysaa ahayd ma noqonaysa markaa oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa salaaddii khayrka badnayd unbaa laga wadaa salaada khayr badan marka tay tahay aqwaal badan baa la isugu khilaafay laakiin xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ku sugan wuxuu tilmaamay inay salaatulcasri inay tahay waayo nebiga sal l slam wuxuu yidhi maalinkii khandaq shaqaluunaa cani salaati alwustaa salaati alcasri waxay naga mashquuliyeen salaadii dhexe mala allahu qubuurahum naaran ilaahay qubuurta naarha uga buuxiyo marka salaaddii nebiga ay ka mashquuliyeenna waxay ahayd salaatlcasri oo markay qoraxda dhacday ayaa la ogaaday ama ay ku dhawaatay inay dhacdaa la xusuustayba marka salaaddii marka kuwaa nebigu waa habaaray sala allahu calayhi wasalam salaaddii dhexay naga mashquuliyeen buu yidhi salaatulcasrina waaye xadiidkaas sida uu tilmaamayo mar marka haddii xadiidkii nebigaba uu casirkii wustaa ku tilmaamay iyada unbaa marka lagu fasiraya ayb kaasaana loo badan yahay hadalkeeduna aada u badan yahay duruqda marka iyo aqwaasha ku jirtana waxaa ururiyey alimaamu alxaafid cabdulmu'min ibnu khalaf addimyaatiy kitaab la yidhaha kashfu lmuqaطaa can isalaati alwusطaa oo madbuuc ah ayuu ku ururiyey axaadiidta kusoo aroortay aahaarta aqwaasha saxaabada iyo a'immada ayuu ku ururiyey kitaabkaas ayaa marka uu marka isagu ku ururiyey wuxuuna doortay asalaatu اlwusطaa inay tahay salaatu اlcasri waana sida xadiidka ka muuqanaysa ayb qiraa'o marka waxaa jirta caa-isha iyo in musxaf uu la qoraayey oo nin ay ku tiri markaad gaarto aayaddan xaafiduu cala salawaati iisoo sheeg markii uu gaaray buu u sheegay markaasi waxay u yeerisay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa wa salaati alcasri marka haddii qiraa'o shaad ah ay tahayna waa baab iyada haddaynan qiraa'o ahayn waana sida badane waxaa laga yaabaa marka wa salaat alcasri min baabi tafsiir inay u sheegtay oo salaat alcasri marka tafsiir inay kala jeedo hadday qiraa'aad tahay oo shaad ahna de salaad iyo laguma akrinaayo musxafkana kuma qorna haddee macnaheedu marka wuxuu noqonayaa cadafkaasi cadfu tafsiir walaa yufiidu lmugaayarata alwustaadii mar haddii wa salaat alcasri lagu cadfay cadafkuna muqaayarow keenaa marka casarkii ma ahan ma la dhahaayo sidaa ka dhalan mayso tafsiirka qaarkiis ayaa cadafka qaarkiis baa cadfu tafsiir la yiraahdaa waana min baab marka cadfu tafsiir ahaan ayaa marka qiraa'adaas towjiiheedu uu noqona ayb marka wasalaati salaadiina ilaaliya alwustaa khayrka badnayd ayb taa ilaaliya marka ama salaadii dhexe tafsiir baa isagana wuxuu leeyahy salaadii dhexe ayaa loo jeedaa oo waxay u udhaxaysaa markaasi subaxa iyo duhurka maqribka iyo cishaha ayb salaadaha habeenkii iyo laba maalintii abay iyadu udhaxaysaa waa salaad marka waqti ahaanna waqti dhexe ah sidaasay markaa sidaana way u macneeyaan salaada marka casarka de fadaa'il badan baa kusoo aroortay oo nabiga sal l slam wuxuu yihi man sala albardayni dakhala aljanna labada qabow qofkii tukada jannadou galaa casarka iyo subaxa waay iyada gooni ahaanteedana fadaa'il waa ku soo aroortayoo man faatathu salaatu اlcasri fakaأnamaa wutira ahlahu wa maalahu wuxuu yidhi nabiga sal l slam ninkay salaadda casir dhaafto waa qof ehelkiisii iyo maalkiisii gam laga dhigay oo la baabi'iyey <clears throat> fakaأnamaa wutira macnaha la baabi'iyey waa adigii oo gurigaagii walciyaadu bilah intaad ka baxday kusoo laabatay isagoo baaba-ay dadkiina dhammaadeen musiibada intaa la eg ayay la mid tahay qofkii salaad casar ay dhaafto de qofkii iimaan markaas le waa dareemi karaa arrintaas laakiin qofkaan iimaan lahayn hadday kun casir ou dhaafo wax dan weyn kama yeelanayo ayb xadiid kalena nabiga sal l slam saxiixa wuxuu ku yidhi man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu salaada casir qofkii ka tago camalkiisii waa buray yani culimada qaar marka waxay u qaateen qofkii kas uga tago taariku salaad ou noqonaa taariku salaadkuna waa gaalay dheheen qaar kalena maye waxay yidhaahdeen man taraka salaat alcasri waxaa laga wadaa faqad xabida camaluhu camalkiisii maalintaa uu sameeyey waa ka bura maalintaa camalkeedaa ka buraayay dheheen qaar kalena aduu marka siday tahayba salaada casr waxaa kaloo fadaa-isheeda ka mida ah, iyadoo salaada subax la lamaansan tahay <coughs> xadiidkii jariir ee uu tilmaamay ilaahay qiyaamaha in lagu arkaayo markuu sheegay buu wuxuu yidhi midkiin haddii yacni qofkii jeclaysto fain axbabtum haddaad jeclaysataan inaan la idinkaga adkaanin salaada yacni laba salaadood inaan la idinkaga adkaanin ku dadaala yani haddaad rabtaan yani aragtida rabbi inaan la idinkaga qaalib noqonin laba salaadood ku dadaala salaatin cinda طuluuci shamsi wasalaatin cinda urubi qabla guruubi shamsi salaatin qabla tuluuci shamsi wasalaatin qabla guruubi shamsi qoraxda intaynan dhicin salaada la dukado iyo intaynan soo bixin midda la tukado waa subaxa iyo casarka marka si guud in salaadihii loo ilaaliyo gaar ahaan midda dhexena ama midda khayrka badan oo salaatulcasri ahna in iyada aada loo ilaaliyo dadku laba un xaaladay ku jiraan sida badan inay mashquul ku jiraan oo adduunye iyo shaqo lagu jiro ama in lagu jiro markaa yacni inta shaqadii xoogaa laga soo yarbaxay oo dadku ay jiif ku jiraan oo inasanayaan oo qoraxdiina ay kulushahay inta badan marka hurdaday uga tegaysaa dadka ama shaqada uu ku jiray ayuu kaga mashquulaa marka ha ka mashquulinina ee ilaaliya waquumuu istaaga lilaahi alla u istaaga qaanitiina xaal aad tihiin idinkoo rabbi adeecayo qunuudka marka macaani badan baa mushtarak ku ah alfaadda marka qunuudku wuxuu ka mid yahay alalfaadu lmushtaraka mushtarak waxaa la yidhaha kelmad hal kelmad oo dhowr macno ay suurtagal ku tahay marka mid wuxuu leeyahay qunuudku marka waxaa lagu macneeyaa yani adaacatu waa la yidhaha qunuudka qunuud waxaa la yidhaha asukuut aamusitaanka macaani fara badan baa marka qunuudka uu leeyahay hadda marka qaanitiina ay daa'iciina idinkoo rabbi adeecaya unbaa loo jeedaa qiyaamka salaada loo istaagayana qunuud waa la dhahaa xadiidkii muslim wuxuu ahaa afdalu salaati duulu lqunuud salaada midda ugu fadli badan waa midda qunuudkeeda uu dheeryahay qunuud bimacna alqiyaama laga wadaa midka qiyaamkeeda aada u dheeryahay ayaa u fadli badan marka qaanitiina marka idinkoo alla u istaagayo idinkoo alla adeecayo idinkoo aamusaya oo oo hadal adduunye iyo warkaa ka aamusayo dikri ku mashquulsan ayb xadiid baa marka soo arooray oo aayaddan markay soo degtay wuxuu leeyahay zayd bnu arqam kunaa natakalamu fi salaati salaada dhexdeeda waa ku hadli jirnay ilaa ay soo degtay aayaddan qowluhu tacaala xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa waqumuu lilahi qaanitiin faumirnaa bisukuuti wanuhiinaa can ilkalaam waxaa nala amray inaan aamusno hadalkana waa nalaga reebay aayaddan markay soo degtay baa marka hadalka laga reebay inay aamus aamusaanna la amray ayb fain kiftum haddii aada cabsataan oo yacni khowf iyo uu idinsoo galo cabsi fa rijaalan fasalluu tukada rijaalan raajiliina idinkoo lugaynayo lugihiina ku socdo ow amase rukbaanan raakibiina idinka oo fuushan kuwo fuushan ah xaalad marka salaadihii marka waxaa nala barayaa marka ama naloo tilmaamayaa salaada shanigeeda iyo qadarkeedu inuu aada u weyn yahay mar walbana aada la ysaga dalbay waxaana ku tusaya marka uu qofka cabsi iyo khowf uu ku jiro oo salaadiina ay soo gasho waxaa la amray in la tukado salaadii marka mal marna lagama tegayo haddii marka ay salaaddu wax iska fudud tahay marka la dagaalamayo cabsi ay jirto ayaa salaadii laga tegi lahaa marka maadaama lays amray hadday cabsi jirtana waa naloo fududeeyey dabcan laakiin salaadii marka waa la tukanayaa oo hab marka sharcigu ruqso uu sharcigu bixiyey mashaqada khowfka darteed uu u bixiyey ayaa marka ayaana lagu barayaa aayaddan marka allah wuxuu leeyahay fa in khiftum haddaad cabsataan fa rijaalan fasalluu tukada rijaalan raajiliina idinkoo lugaynaayo ow rukbaanan raakibiina idinkoo fuushan mar kale lama ogolo marka xaalatlkhawf unbaa qofka isagoo socdo iyo isagoo ordaayo iyo isagoo gaadiid fuushan xaaladda khawfka keliya unbuu tu ayaa sidaa uu u dukan karaa xaaladda kale qofka waa inuu isagoo taagan uu tukadaa ee waxaa kaloo la raaciyaa ow rukbaanantaana laga bixiyaa qofka marka uu gaadiid saaran yahay salaada uu tukanayana salaad sunna ah ay tahay safarna uu ku jiro waxaa bannaan marka iyadoo gaadiidkiisa uu ku socdo inuu tukado qibladana markaa yacni waa ka jeesa karaa marka fa rijaalantan waxaa lasoo qadaraa fasalluu rijaalanna marka waa la yani waa xaalo ayib oo masdar ahaan baa marka yani munakar ah, maadaama uu yahay waa la xaalayna ayb salaada qadarkeeda inuu wen yahayo mar allaa in allaale intuu qofka maskaxdiisu ay joogto salaad inuu ka tagaa uma bannaana ama yacni orod ha ku tukado ama lug ha ku tukado haddii ay khowf iyo cabsi ay jirto haddii kalena uunan awoodi karin fadhi buu ku dukanaa haddii uunan fadhi awoodi karin najiif haddii wax kale uu awoodi waayo ishaarow ku tukanaa waa ishaarayaa indhaha ayuu ka ishaarayaa waayo salaada xusuus alla waay waa dikri alle ilaahayna mar walba inaad xusto ayuu xaq kugu leeyahay ugu yaraan marka waxaa nalooga dhigay shan jeer inaan ilaahay salaad u tukano oon rabbi xusno wa aqimi salaata lidikrii qofka marka intaa inuu ka bakaylo wax aad iyo aada u foolxun waayo allah intaa abuuray oo risqiga siinayo oo dhaqaaleynayo inuu kala baqaylo intaa meeshaa marka fa in kiftum waxay yidhaahdeen culimada khawfkan lama xadidin dagaal jihaada in lagu jiro iyo in dugaag qofka uu ka cararaayo oo uu orod cabsi ay hayso dugaag iyo wax lamida uu ka cararaayo ayi cabsi shay kasta oo yacni cabsi noqon karo oo qofku uunan istaagi karin haddii waqtiga ugu galo waxaa u bannaan marka yacni inuu sidaan u tukado fa idaa haddii amintum aada nabad gashaan ood cabsidii ka nabad gashaan safarkii aada ka noqotaan fadkuruu xusa allaha alla xusa yacnii tukada waayo kamaa callamakum maadaan marka halka kaafkan yacnii maadu iyada waa masderiye waaye kaafkan ayaa waxaa lagu macneeyaa imaa macno tashbiih waa lagu fasiraa waa kowna asalka ku yahay marka macnuhu wuxuu noqonayaa kamaa callamakum ka tacliimihi iyaakum yacnii baristiisa idinka ou sidau idiin baray oo kale rabbi uxusa sidau idiin baray marka sidee w maa lam takunuu taclamuun yacnii awal sidaad u dukan jirteen markaad caadiga ahaydeen sidau rabbi idiin baray u dukada marka aada nabad gashaan sidaasi la eg ama in kaafka lagu macneeyo litacliil oo markaa la yidhaha fadkuru llaha alla xusa oo rabbi ku shukriya kamaa callamakum liajli tacliimihi iyaakum baristiisa uu idin baray darteed maa shay uu idin baray lam takuunuu aydnan ahayn taclamuuna inaad ogtihiin yani wax ay yani aydnan ogeyn yani wax aydnan ogeyn sida ou yani rabbi inuu idin baray darteed ilaahay u xusa oo taa darteed rabbi u sheeg sheega oo ugu shukriya marka kaafka waa tashbiih ama tacliil labadaaba waa laga macnay karaa ayb maaduna masderiye waaye tamiis baa laga meesha waxaa laga dhalaalinayaa masder masderkaasna kaafkaas ayaa jaray wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja wasiyata liaswaajihim mataaca ilى اlxawli gayra ikhraaj wاladiina kuwa yutawafawna la oofsanaayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wayadaruuna ka tegayaan aswaajan xaasas ka tegaayo wasiyatan yuusuuna way dardaarmayaan wasiyatan dardaaran bay dardaarmayaan kuwaas liaswaajihim bay u dardaarmayaan xaasaskooda ayay u dardaarmayaan mataacan bay u dardaarmayaan amba bixin iyo ugu raaxayn ay tamtiican u raaxayn wax loogu raaxeeyo ayay u dardaarmayaan ilal xawli sanad intii ka ah loogu raaxeeyo oo ay markaa ku dhaqmaan oo ay markaa ku noolaadaan markaa gayra ikhraajin hayra mukhrajaatin kuwa la bixinayo xaal aynan ahayn iyagoon la saaraynin oo guryahaan laga bixinaynin ayb fain kharajna hadday baxaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin dadkii ninka dhintay owliyadiisa ayaa hadda lala ayaa ayaa calaykumta ay u noqone falaa junaaxa wax dembiya calaykum ninkaa dhintay dadkiisa korkooda ma ahaanin fii maa kii shanigiisa facalna ay sameeyeen haweenkaa fii anfusihinna nafahooda ay ku sameeyeen wax dembiya korkooda ma ahaanin awliyaa ulmeyit min macruufin oo macruuf ah min macruufin macruufka xaggiisa xaal uu ka ahaanaya kaasna waxa ay sameynayaan wallaahu alle casiizun alle addoommadiisa ka adag waaye xakiimun falsan waxaa lagu noqday marka axkaamtii guurka iyo qoyska waxyaabo ka mida wuxuu alla leeyahay aayaddan waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan awalan waxaa aayaddaani muxkam miya muxkama miya masoo mansuuqa waa baxiga koowaadee aayadda laga baaro mujaahid iyo aimo lamida iyagu waxay leeyihiin aayaddaani waa muxkamo ee mansuuqa ma aha waxayna leeyihiin aayaddii aan soo dhaafnayoo nimanka haween ka dhinto haweenkaasi waxay sugayaan afar bil iyo tobanka iyo sanadka meeshaan lagu sheegay ma iska hor imaanayaan oo waxay leeyihiin afar bil iyo tobankuna waa waajib sanadka inta dheeraadka ee afarta bil iyo tobanka wixii ka badanna waajib ma ahne waa sunno oo marka fa in kharajna falaa junaaxa calaykum fi ma facalna fii anfusihinna min macruufin baa tusaysay dheheen <coughs> idinka sidaa u sameeya hadday baxaan oo afar bil iyo toban markay dhammaystaan ay guryihii ka tagaan wax dembiya ma lihidiin waxba ha soo ceshanina yacni ha soo celinina haweentii oo hadal iyo war kuma lihidiino ee wasiyadii iyo wixii la idin amray awalba mustaxab iyo sunnay ahayde hadday iyadii ka tagtay waa la idinka daayeyba marka mujaahid marka isagu sidaasuu ku wadaa marka wuxuu leeyahay afar bil iyo toban iyo halka sano meeshan lagu sheegay ma iska hor imaanayaan afar bil iyo tobanka waa qadrulwaajib alqadru lwaajib waa inta waajibka ah tobanka yacnii inta dhiman ee dheeraadkae sanadka ka harsanoo aayaddan ay sheegtayna waaba sunno wax waajib a ma ahan buu leeyahay marka way wanaagsan tahay inaad sanad u dhammaystirtaan haddii iyagu ay iska tagaanna ama idinkaba aada ka tagtaan wax dembiya korkiina ma ahaanayo isaga marka sidaasuu ku tegay ibnu taymiya iyana sidaasuu isaga laftiisa ou arkaa aayaddu inay muxkamo tahay sida alxaafid ibnu kathiir tafsiirkiisa uu ku sheegay inta badan laakiin ahlucilmigu waxay leeyihiin akaru ahlilcilmi bukhaari iyo keyrkiisnaba ay warinayaan ee aayaddan inay tahay aaya mansuuqa oo lagu nasaqay aayadda waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashraa ayaa lagu nasakhay aayaddan tanaa mansuuqa ah awal hal sano ayay joogi jirtay waajibayna ahayd in loo dardaaran loo bixiyo hal sanana markaa la yacni waxay markaa yacni ku dhaqanta la siiyo markii dambena marka waa la nasakhay afar bil iyo toban ayaa muddadii laga dhigay wuxuu intaa kasii badanna markaa miiraah iyo dhaxal iyay qaadanaysaa dhaxalkeeda ha ku tagto ayib cuhmaan eh, radia allahu canhu ayaa waxaa laga aayaddan ayaa inta la qoray aayaddan baa la weydiiyey markaasu wuxuu yidhi aayaddan waa mansuuqa xukunkeedu ma joogo eh, musxafka maxay ugu taallaa baa la yidhi ma bedela ayuu yidhi wax markaa yacnii eh, wax sugan oo yacni musxafka ku sugan ma bedela ayuu yidhi aniga marka macnaheedu waxay tahay waa la akrinaa aayaddan laakiin xukunkeedii waa la rafciyey waa la kor yeelay marka faa-iidada ku jirtaa waa maxay akrinta in ajar laga helo ko laba waxaa kaloo laga helayaa marka lagu eh, imtixaan waayo aayad kitaabkiina ku taallo haddana xukunkeedii la rafciyey bal dadku inay sidaas xukunkaas eh, naskiga ay aqbalayaan iyo in kale in lagu tijaabiyo oo lagu imtixaano marka alla wuxuu marka baxdigaas marka waa kaas marka allah wuxuu leeyahay waladiina kuwa yutawafawna la oofsanaayo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wayadaruuna ka tegayaan aswaajan xaasasna ka tegaayo wasiyatan marka waa masder caamil baad u qadaraysaa yuusuuna wasiyatan waa dardaarmayaan wasiyatan dardaaran bay dardaarmayaan ama inaad tiraahdid jumlo inaad isku soo qadartidoo kutiba caley yacnii wasiyatantaa laba qiraa'a ku jirta wasiyatan iyo wasiyatun wasiyat liaswaajihim haddii la yiraahdo waxay noqonaya wasiyatun dardaaranaa liaswaajihim u sugnaaday jumladaa marka ayaa aladiinada khabar u noqonayso ayb oo wasiyatun marka la akriyay sidaas jumladaa marka fii maxali rafcin khabaru waladiinay dhaceen marka haddii wasiyatun liaswaajihim mubtadaya khabar laga dhigo ayb waxaa kaloo la yidhi fa calayhim wasiyatun fa calayhim korkooda wasiyatuna ah dardaaranaa dushooda ahna sidaana marka waa loo tawjiihiyey ayb waxaa kaloo la yidhi kutiba calayhim wasiyatun dabari saas waaba doortay mase dabari labada qiraa'o wasiyatan iyo wasiyatunta wasiyatuntou rajaxa isaga wuxuuna leeyahay marka kutiba calayhim waxaa lagu qoray korkooda wasiyatun baa lagu qoray dardaaran dardaaranka oo liaswaajihim usugnaanaya xaasaskooda ayb ama xaasaska ay u dardaarmayaan wasiyatan marka la akriyo oo la nasbiyana yuusuuna way dardaarmayaan wasiyatan ay dardaarmayaan labada qira'a marka tawjiihooda naxwiga ah ee sidaas ahlulbasra iyo ibnu caamir oo shaami ah xamze iyo xafse oo kuufiyiin ah iyaga marka yani wuxuu leeyahay waxay akhriyeen wasiyatan binnasbi calaa macnaa falyuusuu wasiyatan wa qara'a albaaquuna birafci bay akhriyeen ay kutiba calaykum alwasiyatu yuusuuna way dardaarmayaan ama falyuusuu ha dardaarmeen wasiyatan dardaaran liaswaajihim ayay u dardaarmayaan xaasaskooda mataacan ayay dardaarmayaan marka mataacan waa bedel waxaa laga bedelaa wasiyatan taa laga bedelaan ayb ama inaad tiraa jacala allaahu lahunna ilaahay korkooda yacni wuxuu u yeelay haweenkaasi mataacan buu u yeelay maa yastamticuuna bihi waxay ku raaxaystaan iyo in la siiyo macnuhu ayuu u yeelay ama inaad masder ka dhigto maticuuhunna mataacan dhaha saddex icraab waay marka mataacanta in wasiyatanta laga bedelo jacala allaahu lahunna mataacan in la yihaha mafcuul labaad jacala looga dhigo muqadara in laga dhiga maticuuhuna mataacan in la yiraahdo oo markaa mafcuul mutlaq ahaan marka eh, loo nasbiyo ila alxawli sanad intii ka ah yacni mataacan ayay dardaarmayaan ila alxawli sanad intii ka ah hayra ikhraajin laba icraab baa iyadana ku jirta oo hayra mukhrajaatin ikhraaj waa waa yacni masdaru akhraja waay akhraja yukriju ikhraajan masderkana waa munakar xaalo waa laga dhigi karaa hayra mukrajaatin xaal ay yihiin haweenkaa kuwa aan la bixinaynin oon guriga laga saaraynin ama inaa hayra ikhraajinta masderkeeda u daysid mataacantana a ka bedeshid oo markaa ay noqoto jacala allaahu lahuna mataacan buu alla u yeelay ila alxawli sanad intii ka ah hayra ikhraajin bixin la aanuu u yeelay alle bixin la-aan inaan la bixinaynin fain kharajna haddii ay baxaan iyaga markaas falaa junaaxa wax dembi calaykum korkiina ma ahaanin ninkii dhintay dadkii mas-uuliintiisa ahaayo owliyadiisa ahaa oo wixii uu ka dhintay kuwii maamulayay awliyaa lmeyit waayo in sanad la nagaado waa ku dhib haweentii ixdaadka marka ilaa tamaami alxowl in la dhammaystiro oo la dhammaystiraa marka waxaa dhici karto in marka oo guri un ay joogto inay ku adkaato marka wuxuu leeyahay alle fa in kharajna hadday baxaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin fii maa kii shanigiisa facalna ay sameeyeen haweenkaas fii anfusihinna nafahooda yacni ay ay ay ay ka shanigi fii anfusihinna nafahooda ku saabsan min macruufin macruuf xaggiisana xaal uu ka ahaaday haddii marka iyagu aynan munkar gelaynin gurigii inay ka baxaan ay rabaan oo sanadkaa dhib uu ku yahay hadday baxaan ayagoo aan dembi samayneynin wax dembiga korkiina ma ahanin idinka marka min macruufintu waa qeyd dabcan maadaama ay xaalo ay tahay min macruufin kaa-inan min macruufin uu ka ahaanayo bixitaankaan marka in allaale intay macruufkii ku taagan tahay wax dembiya markaa yacnii idinkuguma sugno oo inaad markaa joojisaan yacnii male qasab idinkuma ah waajibna idinkuma ah wallaahu alle casiizun weeyaan allah addoommadiisa ka adag xakiimun falsan marka intan dambea marka fa in kharajnadan baa waxay keenaysaa marka aayaddu waa muxkamo in mujaahid iyo ay yiraahdaan baqow isaga wuxuu yihi fain kharajna yacnii min qibali anfusihina nafwa iyagaa un iska baxay qabla alxawli sanadka ka hor min gayri ikhraaji lwarahati meydkaa dadkii dhexlaayay iyagoo aynan bixinin falaa junaaxa calaykum wax dembiga korkiina ma ahanin yaa wliyaa almayiti ninkaa dhintay dadkii dad ugu dhawaayow fii maa facalna waxay faleen haweenkaa fii anfusihina nafahooda yani ku saabsan min macruufin xaal uu macruuf xaggiisana ka ahaaday yacni atazayuna linikaax oo intii markay afar bil iyo toban dhammayso sanadka inta ka dhiman hadday xoogaa isqurqurxiso guurdoon ay noqoto wax dembiga kuma lihidiin walirafci اljunaaxi can الrijaali wajhaani marka laba wej waaye in laga rafciyo dembiga laba dhinac ayuu ka imaanaa macnuhu marka waxay tahay laa junaaxa calaykum fii qaطci الnafaqati nafaqadii inaad ka goysaan haddiiba sanadkii ayagu ay dhammaystiri waayaan inaad nafaqadii idinkana ka goosataan dembi kuma lihidin wey marka nafaqo miyay lahayd marka naagta laga dhintay naagta laga dhintay nafaqo maba lahaynba sida raajixan inkastoo khilaaf uu ku jiro nafaqana ma lahayn xataa hadday uur leedahay nafaqo ma lahaa jirin yacni naagta laga dhintay marka hay-adda marka waxyaabaha ku tusaaya inay mansuuqo tahay tanaaba kamida ah, nacam lafteeda wejkan wal ka kalena laa junaaxa calaykum fii tarki mancihina min alkhuruuji dembi kuma lihidiin inaad iska dhaaftaan haweenkaas soo celintooda warkaalega gurigii kusoo noqda inaad dhihi weysaan dembi kuma lihidiin waayo lianna maqaamahaa fii beyti zawjihaa xawlan hayru waajibin hal sano inay gurigaas joogtaa waajib maba aha caleyhaa korkeeda kuma aha khayaraha allahu tacaala allah door geliyey bayna an tuqiima xawlan sanad inay iska joogto walaha nafaqatu wasuknaa degaan iyo nafaqana ay hesho iyo wa an takhruja inay baxdo falaa nafaqata walaa suknaa oo markaa nafaqa iyo deegaan ay weyso ilaa an nasakahu ilaa ou alla ku nasakhay biarbacati ashhurin wacashar aayaddu marka xugun hore waaye oo hadda la nasakhay oo aayaddii kale ay nasakday qaarna waxay yidhaahdeen aayatl irthi baaba wax nasakayso maadaama miiraadkii wax laga siiyey iyada nafaqo maba yeelanaysaba dhaxalkeeday qaadaneen walilmuallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin walilmuallaqaati kuwii la furay waxaa usugnaaday oo ay leeyihiin mataacun baa usugnaaday tamtiicun wax ay markaa ku raaxaysato ayay leedahay bilmacruufi ayuu ugu sugnaaday si la yaqaano macruuf ah xaqan xaqa allaahu ama jacala allaahu dalika alla kaagaa wuxuu ka yeelay xaqan waajib ayuu ka yeelay cala lmuttaqiina kuwa alla ka cabsada korkooda ahaaday ayb xaqaas oo cala lmuttaqiina muttaqiin korkooda ahaaday kadalika sidaadaas oo kale alla uu idinkugu bayaaniyey axkaamta yaa yubayinu llahu alla uu u cadaynayaa lakum idinka idinkugu cadaynayaa aayaatihi aayaadkiisa lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aad u kastaan ood wax u garataan walilmuallaqaati cumuumaa ku jira oo almuallaqaat waa isim jamac oo muxallam bial oo al la geliyey yufiidu lcumuum cumuumu faa-iideyna cumuumkaas marka naag kasta oo la furo inay leedahay ambabixin wax yaroo xoogaa la siiyo ay ku ambabaxdo yaa laga qaadana keliya waxaa laga reebay alimaamu shaafici uu ka reebay isaga hal nooc xalayaan muطalaqaadka inay afar yihiin sheegnay hal nooc oo haweenka la furo ah bis buu ka reebay noocaasna marka waxay yihiin haweenka iyagoon loo galmoonin la furay meherna loo gooyey oo loo qadaray meherkeedii markii caqadka la sameynayey waa la gooyey intaas ayaa meher u ah iyadoon loo teginaa la furay maxay lahaa jirtay fa nisfu maa faradtum wixii loo gooyo kala bar mataac ma la sheegin marka marka alimaamu shaafici wuxuu leeyahy midaas ayaan qaadanaynin saddexda kale waxay leeyihiin mataac ama meher ha lahaadaan ama yayna lahaanin saddexda kale marka waxay isugu jiraan qeyb meherna qaadanayaan mataacna qaadanayaan kuwaas waa kuwa kuwa madkhuulaadka ah naagta haddii loo galmoodo meherna waa leedahay mataacna waa leedahay Eh, kuwana waxay yihiin marka eh, ma lahan oo mataac keliya i leyihin mahar ma waa midda marka loo aan loo galmoonin iyadoon wax loo qadarinna meherna aan loo qadarin oo kuwii markaa wamaticuuhuna cala lmuusici qadaruhu wa cala lmuqtiri qadaruhu aayaddaas midii markaa yani lagu tilmaamay ayb kuwayaalkaa marka middaas baan iyadu meher qaadanaynin kuwa kale meheray qaadanayaan middaan iyada markaa eh, niska qaadanaysana iyada sideedaba waxmaba lahaynba oo mataac iyadu maba lahanba marka allah wuxuu leeyahy walilmuallaqaati kuwa la furay haweenkii la furay mataacun baa u sugnaaday ay tamtiicun maa tastamticu bihi waxay ku raaxaysato ee maal ka yar dhigan karto ayb bilmacruufi si la yaqaano ayuu ugu sugnaaday ayay ku leeyihiin xaqan jacala allahu dalika alla kaagaa wuxuu ka yeelay xaqan ayuu ka yeelay waajib cala almuttaqiina waajibka oo cala lmuttaqiina kuwa alla ka cabsada korkooda ahaaday marka weliba aayaddan waxay tilmaamaysaa haweentii la duquulay lianna kuwa aan loo galmoonin waaba laga soo hadlay sooma horaan usoo dhaafnay laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhuna iyo wain طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna looga soo hadlay haddana in halkan looga hadlo takraarow iska noqona meeshaan marka walilmuطallaqaatidan waxaa laga hadlayaa kuwii loo galmooday kuwii aan loo galmoonin waaba laga hadlay ayb kadalika sidaadaas alla u bayaaniyey yani axkaamta iyo aayaadka sidaadaas oo kalea yubayinu llahu alla oo u cadaynayaa lakum idinka uu idinkugu caddayna aayaatihi aayaadkiisa oo idinkugu caddaynayaa lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aad wax u garataan oo aad marka caqli u yeelataan oad wax u fahamtaan marka qofkii aan de diinta aqoon u lahayn oo axkaamtii aan baranaynin oo aan danaynaynin qof caqli lehba maba noqon karaa alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii ka baxay degmadoodii ka baxay walxaal hum iyaga oo uluufun kumanaan ah xadara almowti mowd iyo geeri ka cabsashadiis darteed uga baxay fa qaala yacni uu yidhi lahum iyaga uu ku yidhi allaahu alla uu ku yidhi muutuu dhinta uma markaa dabadeed axyaa waa nooleeyey alla hum iyagii buu nooleeyey dabadeed alla uu soo nooleeyey in allaha alla laduu fadlin fadli kuu saaxiiba waaye cala annaasi dadka korkooda uu ku leeyahay walaakina akthara annaasi dadka badankoodse laa yashkuruuna ilaahay ku shukrin maayaan aayaddan marka laba sababay culimada u sheegaan akharu ahli tafsiir waxay yidhaahdaan qaryo la yidhaahdo daawardaan qaryo la yidhaahdo waasit agteeda ku taal magaalada waasit oo ciraaq ka ka mid ah qaryo u dhow oo la yidhaahdo daawardaan ayaa daacuun ka dhacay dadkii marka qolena waa ka baxeen qaryadii waa ka carareen kuwana waa ku baaqi noqdeen kuwii ku baaqiga noqday intoodii badnayd waa halaagsameen waa dhinteen kuwii kalea qaryadii kusoo laabtay intii hartay baa marka waxay yidhaahdeen idinkaa naga caqli badnaa waa kan waa nabad gasheen sidaasay dhaheen oo waxay yidhaahdeen marka eh, asxaabunaa kaanuu axzama mina low sanacnaa kamaa sanacuu hadday yacnii aan samayn lahayn siday sameeyeen dadkaa dhintay waa noolaa lahaayeen daacuun labaad hadduu dhacana waa ka baxaynaya dheheen annagana sidaas markii ay yeeleen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala de wuxuu tusayaa dhimashada iyo ajalku markuu yimaado wax ajalkaaga iyo waqtigaaga dheerayn karo inta ilaahay ugu talagalay ka badan dheerayn karaa inuusan jirin <coughs> kuwii noolaabaa marka waxaa la yidhi dhinta ilaahay mawd buu u keenay mawdkaas marka alla uu keenay ayuu haddana soo nooleeyey fa qaala lahum ullahu marka muutuudan mawdkan marka laysa bimowti laajaal kii waktigooda ku dhammaanaya ma aha waayo kaas haddii waktigaagu dhammaada lagama soo noqdo kaas ee dadkaani marka waktigoodii oon dhammaanin ayaa wax la tusaayey sidaasaa marka uu leeyahay yacni tafsiir bacdi ahli almufasiriinna waxay leeyihiin jihaadkay ka carareen oy diideen si ay u noolaadaan marka kuwii jihaadayna waxay yidhaahdeen hadday waxaan iska dhaafi lahaayeen waa noolaa lahaayeen markaasaa ilaahay dilay waa soo nooleeyey marka si ay markaa ugu tusaale qaataan oy ugu waana qaataan labadaas macnaba marka waa waa la sheegay labadaas sababood alam tara miyaadan arkin alam tara marka de nabiga sala allahu alayhi wasalam ishiisa kuma arkine hortiis ayay qisadu dhacdaye alimaamu lbaqawi wuxuu yihi qaala ahlulmacaanii ahlulmacaaniga waxay yidhaahdeen huwa tacjiibun cajabgelin waay yaquulu waaa wuxuu leeyahay hal ra'ayta ayta milahum iyagoo kale ma aragtay kamaa taquulu sidaad u dhahayso alam tara ilaa maa yasnacu fulaan war hebel wuxuu samaynaya muujeedid miyah wa kullu maa fi lqur'aani alam tara wax allaale wixii qur-aanka ku sugan oo alam tara ku yimid walam yucaayinhu nabiyu sal l slam nebigana uusan arkin fahadaa wejhuhu wejigeedu marka waa atacjiib af soomaaliga xataa sidaas waa qabaa markaad rabto inaad qof ka yaabiso oo wax la yaable inaad u sheegto aad rabto waxaad leedahay marka war ninkii hebel ahay ma arkin miya meeshii hebel ahayd wixii yacnii ka dhacay miya ma arkin miya yani ma arkin miya waxaad rabtaa marka inaad isaga ku yaabgeli sidaad ka wadaan ee hadda ujeedkaagu aan isha kama qaadin miya ma joogin miya lagama wado marka waa tacjiib alam tara ma arkin miya waa yaabe ila aladiina kuwii kharajuu ka baxay min diyaarihim degmadoodii ka baxay ay deganaayeen walxaal hum iyaga oo uluufun kumanaan ah uluufun marka waa laba tafsiiraa ku jirta jamcu alfin alfin oo la jamciyaa fucuul lagu jamciyey uluuf waa jamcu kahra wey aalaaf marka lagu jamciyana waa jamcu qila ayb marka uluufun mar haddii la yidhi toban kun waa gaarayan iyo ka badan ayb jamcuna marka jamcu kahra iyo jamcu qila iyo uu leeyahay jamcu tagsiirku ayb wixii marka sagaal ama tobanba isaga badanba iska jamcu kahray noqonayaan wixii ka yarna jamcu qilay iska noqdaan ayb carabta marka iyaga dawqooda iyo ay ku fahmayaan jamcu qilaha iyo jamcu kahraha iyo waxaa laga yaabaa qofka cajamiga ah inaysan aada ugu dhadhameynin walidalika kuwa cajamo iska inkiraaya ad arkaysaa oo dhahayo jamcu kahra iyo jamcu qilo usduura waayay kuleeyihin iyagii baaba carabigii jaa-a zaydun iyo ra zaydanay ku barteen carabigii markaasay waxay tacqiibinayaan aimo waaweyn oo luqada aimo ku ah oo carab ay tacqiibinayaan bani aadamku faduushiya ka badatay ayb walxaal hum iyaga oo uluufun kumanaan ah ayb markaa macnuhu tafsiir sidaas waa jamcu eh, alf macno labaad wuxuu yahay walxaal hum iyaga oo uluufun mu'talifuuna kuwo isku urursan ah oo isku dunsan ibnu zayda sidaa ku fasiray dabarina macnaha horow doortay oo tirada xadara almowti geeri ka cabsashadeeda darteed fa qaala yani sidaa geeri ka cabsasho ay ka cabsanayaan ama digtooni ay ka qabaan darteed uga baxay ma degmadoodii faqaala lahum ullaahu alla wuxuu u yidhi kuwaasi muutuu dhinta ayuu u yidhi uma markaa dabadeed axyaa waa nooleeyey allahum iyagii waa nooleeyeyo dhinta ayuu yidhi waana nooleeyey marka alla subxaanahu watacaala uu soo nooleeyey mowdkan marka mowtul ajaal ma kaa isaga layskama soo nooleeyo ilaa qiyaamaha qiyaama unbaa layska soo nooleeya ayib ama amarka in lagu fasiro amru taxwiil amru taxwiil ama takwiin amarkii la dhihi jiray ka qowlihi kunuu qiradatan khaasi'iin oo kale uma axyaahum waa nooleeyey bacda mowtihim dhimashadoodaa ka gadaale in allaha alla laduu fadlin fadli kuu saaxiiba waayo cala nnaasi dadka korkooda marka waa cala alcumuum dadka adduunyada dhexdeeda gaal ee muslimba fadli alla unbuu ku ayuu haystaa ayuu ku nooayuu ku nool yahay walaakina akara annaasi dadka badankoodse laa yashkuruuna alla ku shukrin maayaan qisadan marka waxaa dhacday waqtigii cumar radia allahu canhu ayaa waxaa dhacday sarq meel la yihaah oo shaam ku dhow ayuu cumar isagoo saxaabo badan ay la socoto wuxuu damcay inuu shaam soo galo daacuun ayaa marka shaam ka dhacay markaa ayaa cumar dadkii baa marka waxay isku qabteen cumar wuxuu la tashtay dadkii la socday inay galaan magaaladaas iyo inaynan gelin way iskhilaafeen marka muhaajiriin uu la tashtay waa iskhilaafeen ansaartiiba la tashtay way iskhilaafeen markii dambe odayaalkii muhaajiriin uu gaar u socday arrintiibuu marka yacni u bandhigay in la laabtaa marka ay iyaguna arkeen cumarna uu ku go-aansaday isagoo marka cumar inuu laabto go-aan ku gaaro ciidanka dee yacni dadkii la socday dib u celinayo ayaa cabdiraxmaan binu cawf yimid markaasuu yihi nabiga sal l slam waxaan ka maqlay haddii dhul uu daacuunku ka dhaco ou daacuunku marka uu dhul ka dilaaco falaa tadkuluu fiiha ha gelinina haddaad bannaanka ka joogtaan ee haddii aad dhex joogtaanna falaa takhrujuu minha ha ka bixinina cumar marka ilaahay buu ku shukriyey waana ka baxay marka maadaama isagu meesha uunan ku dhex jirin meeshaas marka waxaa laga qaadanaa marka idaa samictum bihi biardin daacuunku haddaad dhul ku maqashaan falaa taqdamuu calayhi ha gelinina waidaa waqaca biardin wa antum bihaa haddii daacuunku uu dhul ka dhaco idinkuna aad joogtaan ood ku dhex jirtaan falaa takhrujuu ha ka bixinina firaaran minhu weliba cumar markuu iclaamiyey waa la baxaa uu yidhi ayaa dadkii qaarkood baa abuu cubayda wuxuu ku yidhi <clears throat> atafiru min qadari illaahi ilaahay qadarkiisa miyaad ka cararaysaa markaasuu wuxuu yihi low hayruka qaala haa heyrkaa hadduu dhihi lahaa buu yihi la awjactuhu darban waa xanuuji lahay <clears throat> laakiin abuu cubayda maadaama nin weyn cumar agtiisa qof weyn uu ka ah nin weynna waa ah radia allaahu canhu haddii heyrkaa udhihi <clears throat> uu dhihi lahaa waan garaaci lahay buu yihi nacam ayuu yihi marka nafiru min qadari illaahi ilaa qadari illaahi qadarka allaan ka cararaynaa qadarka allaan u cararaynayo mar walba qadarka alla maa laga dhex bixi karaa xadiidkaas marka waxaa laga qaatay qofku musiibo uu ka maqan yahay inuunan doonanin yacni maahan inuu yidhaaho wixii qadaranaa qadaran waa iska gelaa meel walba hadduu yidhaahdo taas marka waxaa weeyaan qadar sax si saxa loo fahmay ma aha haddaad ku dhex jirtana ha ka ordin laakiin marka aadan ku jirin tahluko iyo musiibo inaad adiga doonato ood gacantaada ku doonato maaha meeshaasna marka fuqahadu waxay ka qaateen wax kasta oo nafta tahluko u ah oo <coughs> oo shaaricuna uusan idmin naftuna ay ku halaagsamayso adiga bannaanka aad ka joogtid inaadan dalaq dhihin oo aadan dhex gelin oo taana marka yacni qadarka ilaahay oo laga orday ma aha daacuunkana <clears throat> marka wax badan baa marka uu leeyahay oo kutub baa laga qoray oo ibnu xajar kitaab badlulmaacuun fii fadli daacuun la yiraahdo qoray oo daacuunka axkaamtiisa iyo waxa ku dhex jira ee laga yiri iyo dawa dawaaciintii muslimiinta soo martay taariikhdooda iyo wax badan uu ka qoray qaar kale oo aimada midana aimat alxanaabila bacd al-aima iyagoo xanaabilada ka midana kitaabay ka qoray isagana waqaatiluu la dagaala yacni dagaalama fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku dagaalama oo acdaa'diina la dagaalama waclamuu ogaada ana allaha alle samiicun mid maqlid badan yacni inuu yahay caliimun ogaal badan aayaddan marka iyo tan ka dambaysa waxaa la yidhi aayaddan khidaabka waxaa lagula khidaabayaa mu'miniintii oo waxaa la leeyahay waqaatiluu dagaalama mu'miniinay fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama waclamuu ogaada ana allaha alle samiicun mid maqlid badan inuu yahay caliimun ogaal badan man waa kee daa haadaa kan kan waa kee aladii kii yuqridu llaaha yuqridu amaahinayo allaha alle amaahinayo qardan amaah amaahda oo xasanan wanaagsan amaahinayo fa yudaacifa ou u laablaabo alle hu shaygaa ou yacnii amaahda qofkaa ou u bixiyey u bixiyey ou u laablaabo lahu mankaa ou u laablaabo adcaafan xaal ay tahay laablaabyo iyadoo ah kahiiratan adcaafta oo kahiiratan fara badan wallaahu alle yaqbidu risqiguu ka laabaya man yashaau ciduu doonayo wayabsudu waa fidiyaa alle risqa risqiga liman yashaau buu u fidinayaa wa ilayhi ilallahi alle intii kaanun baa turjacuuna laydin celina man da ladii yuqridu llaha qardan xasanan mar haddii jihaad la sheegay jihaadka maal iyo dhaqaale kama maarmo dhaqaalihii baa haddana marka laysku tirtirseena man waa kee istifhaam waaye <clears throat> daa kan waa kee daa bimacnaa waa haada man waa kee daa kan waa kee waa mubtadai khabar waa dhammaadeen alladii kii waa kee yuqridu amaahinayo allaha alla amaahinayo deyminayo qardan amaah xasanan wanaagsan ee ilaahay marka xaajo isaga haysato oo uu deyn u rabo ma jirto yahuudda iyagu marka aayadahan markay maqleen waxay yidhaahdeen haddaanba alla aan wax amaahinayno annagaaba ka taajirsan oo ka hodansan isagana waa faqiiray dhaheen laqad samica allaahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu agniyaa hadalkaa marka meel ka dhac buu ilaahay ku yahay mana aynan fahmin waxaa aayadda marka loo jeedo marka qofka hadduu qof wax amaahiyo qofkaasna deynta aada amaahisay aada og tahay inaad ka helaysid xoolo meel kuu yaalla soo maaha marka nacam oo berri marka qofkaa inaad agtiisa ka helaysid aada isku hubto waay marka waxaa la leeyahy war alla wax ka xifdi badan ma laha wax ka ilaalin badan ma laha ee baahina ma qabo wixiina marka intuu idiin haayo ayuu weliba idiin barbaarinayo idiin badina bani aadamka hadduu ziyaado la shardisto ribay noqonayo waa ka xaaraam laakiin ilaahay subxaanahu watacaala isaga marka waaba ku laablaabayaan marka waxaagii marka alla u dhiibo makaa ma kaa dhumayaan ayb man waa kee daa kan waa kee aladii kii yuqridu amaahinayo allaha alle qardan amaah amaahda oo xasanan wanaagsan yaa ilaahay la ganacsanaya marka oo kale ka dhigan tahay fayudaacifa laba qira'a ku jirta fayudaacifa fayudaa fayudaacifahu fayudaacifuhu fayudacifuhuna ibnu kathiira akriyay marka fayudaacifa marka la yidhaha waa jawaa istifhaamka jawaabtiisa waay fa-da marka waa sababiye waaye an oo muqadaro aha ficilka lagu nasbiyey marka yaa alla amaahinayo amaahu wanaagsan fa yudaacifa si ou u laablaabo hu shaygaas oo u laablaabo alle lahu mankaas oo ugu laablaabo adcaafan xaal ay tahay iyadoo laablaabyo fara badan ah sidaasaa tarkiibku marka uu noqona hu-daasi qardigay u noqone lahuna waxay u noqonaysaa qofkii eh, amaahda bixiyey muqridka ahaa ayb fa yudaacifuhu marka la yihaahdana eh, waxay noqonaysaa fa huwa yudaacifuhu marka istifhaamka jawaabtiisiibaa waxay noqotay jumla ismiya mar hadday jumla ismiya noqotayna fa-aa loo baahan yahay fa marka maxay noqonaya raabidii midii ahayd isku xiraysay iyo fayudaacifuhu fahuwa isagu yudaacifuhu waa u laablaaba fahuwa alleh yudaacifu wau laablaabayaa hu shaygiiba u laablaabayaa lahu mankiiba u laablaabayaa adcaafan xaal ay tahay laalaabyo adcaafan marka laba icraabaa ku banaano in laga dhigo xaalo ay mudaacafatan la yidhaha ama in la yidhaha mafcuul thaani laga dhigo oo fa la tadmiiniyo fa fayusayirahu lahu adcaafan buu uga yeelaa way alla marka shaygiibuu laablaabyo uga yeelaa qofkii ayb adcaafta oo kahiiratan fara badan aada u badan waxaan ugu tegaynaa marka mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllahi kamahali xabatin anbatat sabca sanaabila fii kuli sumbulati miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa adcaafta faraha badan wallaahu alleh yaqbidu waa laabaa risqigiibuu ka laabayaa qofkau doono wayabsudu waa fidinayaayo cidduu doono u fidinaa risqiga marka min asmaa illaahi tacaala waxaa ka mid a alqaabidu lbaasitu marka asmaadan alqaabidu lbaasitna waxay ka mid yihiin magacyada aan ilaahay lagu sifeey karin ilaa iyada oo musdawaj ah ilaa iyadoo laba iskula socota maahan yacni marka ay labadooda isla socdaanay ammaan ay tahay haddii labadooda aynan isla soconin laakiin ammaan ma noqonaysa bal inay naqsi keentaaba dhici karto oo haddaad tiraa ilaahay baan tilmaamaa oo aad tira alqaabidu kii dadka ciriirinayo risqiga ka laabaayay haddaad tiraa yacni risqigii inuu dadka ka laabo ammaan ma noqonaysa laakiin goormay ammaan noqonaysaa alqaabidu albaasil ilaahay waa kan risqiga ciduu doono ka laabo ciduu doono u fidiya markaad tidhaahdid maxay ku tusay marka qu ir qudra awood iraado xikmay ku tusaynaa waayo maanaka waxay ilaahay subaa cidna ma qasbi karta way cidduu doono waa ciriirinaa cidduu doonana waa u waasicinaa waana waasici karaa haddii uu ciriiriyana cid wax yeelaysa ma lahan oo cidow ka cabsanaayo ama wax yeelayso ama wax su-aalayso ma lahan asmaadaa marka almubdi lmuciid iyo almuqadim lmuahir iyo alqaabid lbaasit iyo waa asmaa marka iyadoo labalaba ah in ilaahay loogu tilmaamo ay tahay wallaahu alla yaqbidu waa laabayaa yani risqigii ciddou doonau ka laabayaa yuu ku ciriirinaa wayabsudu waa waasicinayaa waa fidinayaa ciddou doonau u fidinayaa wa ilayhi ilallaahi alle intikaa yaa turjacuuna la idiin celinayaa alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa id qaaluu linabiyin lahum ubcah lanaa malikan nuqaatil fii sabiili illah alam tara miyaadan arkin oodan ogaanin bicayni qalbika qalbigaaga ishiisa miyaadan ku ogaanin ila almala'i qoomkii xaggii miyaadan arkin waa tacjiibkii hadda marka aan sheegaynin alam tara miyaadan arkin waa yaaba ila almala'i qoomkii almala marka waxaa la yidhaha alqowmu aslu wadci hadihi lafdati alqowm mararka qaarna waxaa loo isticmaalaa alashraaf qoomkaas dadka ugu sharafka badan oo ugu xoogaa yacni dadku ay qadariyaanna waa lagu sheegaa almala marka macnahana waa ku timaadaa laakiin aslu hadihi lafda culamaa luga waxay dhaheen bimacna alqowm ayaa loo jeedaa wa mala bimacnaa qowmihi waay alam tara miyaadan arkin ila lmala-i qoomkii miyaadan arkin min bani israaiila iila xaalay reer bani israa ka ahaadeen min bani israa-iila reer bani israaiil iil xaalay ka mid yihiin kuwa qoomka min bacdi muusaa muuse zamankiisii ka gadaalena xaal ay ahaayeen nabiyullaahi muusa markuu dhintay ka bacdi baa qoomkan ay jireen qisadooda hadda la wado id waqti miyaadan arkin waayaabe qaaluu ay yidhaahdeen linabiyin nebi ay u yidhaahdeen nebiga oo lahum iyaga u sugnaaday oo ay iyagu nebi u ahaa ibcad bixi lanaa annaga noo soo bixi melikan boqor noo soo bixi nuqaatil dagaalannee fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku dagaalannee qaala wuxuu yidhi nebigii hal casaytum ma mudan tihiin ma laga yaabaayo ma mudan tihiin in kutiba haddii la qoro calaykum idinka korkiina lagu qoro alqitaalu dagaalkii lagu qoro dushiina allaa tuqaatiluu inaydnan dagaalamin ma mudan tihiinoo ma laga yaabo qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa maxay baa lanaa annaga noo sugnaaday oo lahaanteenna ahaadayoo allaa nuqaatila aanan u dagaalamaynin fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aanan ugu dagaalamaynin walxaal iyada oo qad ukhrijnaa nala bixiyey min diyaarinaa guryaheennii nalaga bixiyey wa abnaa'inaa wa min beyni abnaa'inaa ilmaheennii dhexdoodana nalaga bixiyey falamaa markii kutiba lagu qoray calayhim korkooda alqitaalu dagaalkii tawallow waa jeesteen ilaa qaliilan wax yar maahane kuwa oo minhum iyaga ka mida maahane wallaahu alleh caliimun ku ogaal badan waa bidaalimiina kuwa dulmiga fala ku mid ogaal badan waa aalimiinta alam ara markaan marka aayaddani wuxuu rabbi subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa qoom bacda nabiyullaahi muusa markuu dhintay ka gadaale jiray oo reer bani israa'iil jilib ka mid ah ahaa nebigaasaa marka yuushac ibnu nuun bay qaar ku sheegaan qaar waxay yidhaahdaan maahayne wuxuu ahaa magaciisa shamcuun ayaa la dhihi jiray aduu marka siyaalkaas nebi un min anbiyaa'i bani israa'iil ayay sidaan ku yidhaahdeen alam tara miyaadan arkin ila lmala qoomkii miyaadan arkin jamaacadii min bani israa'iila reer bani israa'iil xaal ay ka mid yihiin ay ka mid ahaayeen kuwa min bacdi muusaa muuse gadaa gadaashiisana xaal ay ahaayeen waqtigii muuse gadaashiisa kulli marka min bacdi muusaa yani kaa-in baa lagu tacallujinayaa oo xaalo dhacayso min bani israa'iilana sidoo kale id waqti miyaadan arkin qaaluu ay yidhaahdeen isaga marka nebigood waqtiga ay sidaa dhahayeen ma arkaynine macnuhun waxay tahay waa tacjiibkii aan sheegayna waxaa lasoo jeedinaa marka yacnii qalbigiisaa lasoo jeedinayaa marka waxaa la rabaa qisadaani marka in aada yacnii loo weeleeyo marka id waqti qaaluu ay yidhaahdeen linabiyi nebi nebiga oo lahum iyaga u sugnaaday ay ku yidhaahdeen ibcad lanaa noo soo bixi melikan melig noo soo bixi boqor nuqaatil dagaalanee fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku dagaalannee waa jawaabu ala amarkiina waa jawaabu alab marka melig maxay u dalbayaan melig waxay u dalbayaan dagaalku wuxuu u baahan yahay siyaaso iyo maamul iyo tadbiir siyaasa macnaheeda tadbiira ah laga wada haddii marka la dagaalamayo oo ciidan markaa yacni fara badan uu dagaalamayo kuwo kaloo badan lala dagaalamayo cid marka isku ratibto oo laga amar qaato oo ayay u baahan tahay mar haddii marka tadbiir iyo maamul loo baahan yahayna ee maamulkaasi de in la kala dambeeyo oo qof la maqlo oo imaarada markaas leh inuu jiro waay marka nebigii nebigiiba waxay ku yidhaahdeen noo sameey qof aan ku aan ka amar qaadanno oo dagaalka nagu hogaamiyo ayb hogaanku marka wax aada muhim u ah waay rasuulka sala allahu alayhi wasalamna waa ka yidhi inama alimaamu junnatun imaamku waa gaashaan yutaqaa bihi waa lagu waa lagu gambadaa wayuqaatalu min waraa'ihi gadaashiisana waa laga dagaalamaa saa darteed marka sharcigu wuxuu ka dhigay jihaadka shu-uuntiisa awalan yacni cidda markaa yacni laga rabo oo in uu maamulo oo uu yacni dadka ku dhiirigeliyo imkaaniyaadkeeda oo u dadaalo qofka laga rabo waa ninka madaxda ah oo dadka yacni markaa muslimku ay doorteen oo madaxda u ah yaa isaga waxaa laga rabaa marka inuu ku hogaamiyo ummadda dhulkoodana inuu u xifdiyo dacwadiina isagii marka inuu yacni u istaago ayaa laga rabaa dagaal marka maadaama aynan ka fursanaynin dagaalku hadduu isaga u taagan yahay waa in isaga looga dambeeyo oo aan ifti-aad lagu sameyninoo aan laga boobin taladiisa isaga in looga dambeeyo hadduuba dagaalkii uu samaynayo uu gelayo dagaalamayo oo hawshaas uu maamulayo wixii marka hudna ku saabsan heshiis wixii dagaal ku saabsan isaga marka in loo daayo siirada nebiguna saasay ahayd sala allahu calayhi wasalam intii uu noolaa khulafadii muslimiinta intay noolaayeenna sidaasay ahayd haddii marka eh, walidaalika xataa hadduu imaamku faajir uu yahay qof yacnii faasiq ah haddii uu yahay laakiin uu jihaadkii oogaayo uu dagaalamaayo ee fisqigiisaasna isagu dhibaa dadka muslimiinta marka waxaa laga rabaa inay ku kaalmeeyaano maadaama maslaxo caam ah oo wado oo dadkii marka muslimiintii baydadooda iyo dhulkoodii iyo diinkoodii iyo uu u ilaalinayo walidaalika marka kutubta caqiidada waxaa aada ugu qoran a-imada marka fujaar ha ahaadaan ama dad wanaagsan ha ahaadaan hadday jihaadayaan waa la jihaadtamaynaayo wixii marka yacni jihaadkaa ku aadan waa la qabanaynaa ayb caqiidatu ahli sunnati waljamaca saas waay haddii marka imaam dagaalamaa uusan jirin amaba aan lagaba gaarinba oo dadkii maalan cadowgii gudaho ugu jiraa ma laga gaaro in imaam markaas yacnii eh, la doorto ama imaam in la raadiyo ama kan joogaanba dan ka lahaynba markaasoo kale marka yacni waa imaam la-aan waa la dagaalami karaa sidaasoo ay tahay weliba inta dagaalamaysaa waa inay samaystaan marka dad madaxoo ay ka dambeeyaan si arrintoodu aynan u noqonin arrin farakabax ah waayo maal iyo cirdi iyo wax badanaa meesha imaan karo sidaasaana aimadu ay taqriiriyeen alimaam axmed ibnu xambal sidaasuu taqriiriyey sida cabdullaahi limaam uu warinaayo imaamu maaligna waa laga wariyey sidaasoo kale xaalaadka marka aan imaamba la sugi karin ama imaamkii haddii isaguba uuna waxaan usoo jeedin maadaama shaygaanu shayda cibaado ah uu yahay dadka marka muslimiinta iyaga dadka culummada iyo dadka ahlulxalli waalcaqdiga yaa waxay samaysanayaan muhimaddaas cid markaa u qabato shardina markaa da dabcan weliba hadday tahay haddii laga haddii laga tago imaamaa la sugaa looga tago haddii ay wax weyn hallaabayaan weliba kuma sii jirta imaam ayaa la sugaa haddii la yidhaahdo ee cadowgiina uu markaa adiga ku hayo haddii marka aad imaam sugidiis ku mashquushana aad ka markaa ay dhici karto in wax allaale waxa yarkaa ay jira cagta in la mariyo hadday dhacayso markaas ayaaba imaam axmed uu fadwooday in markaa muslimiintu ay dagaalamaan biduuni imaam <clears throat> masalada marka imaam la ma la dagaalami karaa mase lama dagaalami kara masale fiqhi ah waay <clears throat> xaqiiqadeeduna marka sidaas waaye haddii imaam dagaalamaayo uu joogo isaga lama in la khilaafa maaha in isaga looga dambeeyo haddii isagu uunan dagaalamaynin ama waqtigaba uunan ku simaynin muslimiinta markaasoo kale sidii ugu dhib yar ayay marka dagaalkaas u galayaan iyada oo dadka ahlucilmiga ah iyo dadka khibrada dagaalka u leh oo ahlulxalli waalcaqdiga ah ay ka talinayaan marka hawshaas ayb <clears throat> iyada marka laakiin jihaadku dabcan wax iska fardi ama ah noqon karo wax iska fardi ah oo nin fardiya ah intuu isxilqaamo hadduu inta baxo isagoon cidna u sheegin ou markaa wax soo uu soo sameeyo ee markaa muslimiin aan warba u oo meel iska degan gam laga dhiga ninkaa ficilkiisa tasaruf qaldan waay tasarufkaas waxayna tahay hadduu wax sameynaayo inuu dadkaa uu wargeliyo dadkaas walaalihiisna marka uu yacni kaalmo uu ka dalbo si markaa dadkii iyagoo wada jiro ay u qaabilaan hawshaas ayb arrimahana marka de kutubta fiqiga iyo ayaa aada loogaga hadlaa waqtigaanna noo saamaxaynin inaan intaas kasii badan ka hadlo qaala wuxuu yidhi nebigii markaa hal casaytum ma mudan tihiin hal casaytumna waa la akriyey hal casiitumna waa la akriyey naafica casiitum akhriyey quraada toddobada ah inta kalena casaytumay akriyeen qaala wuxuu yidhi hal casaytum ma mudantihiin oo ma laga yaabaa in kutiba haddii la qoro calaykum idinka korkiinna alqitaalu dagaalka la idinku qoro allaa tuqaatiluu inaydnan dagaalamin qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo lahaanteenna ahaaday allaa nuqaatila anaan u dagaalamaynin fii sabiili sabiilillahi ilaahay jidkiisa anaan ugu dagaalamaynin iyadoo asbaabtii aynaan dagaalanno oo dagaalka inaanan ka tegin asbaabtii keenaysayna ay jirto waa tan marka walxaal iyadoo qad ukhrijnaa nala bixiyey min diyaarinaa guryaheenna iyadoo nalaga bixiyey wa abnaa'inaa wa min beyni abnaa'inaa wiilasheenna dhexdoodana nalaga bixiyey oo cadowgii marka uu yani gacantan ugula jiro waxaanan u dagaalamaynin marka qofka marka ummad aan cadow lahaynna ma jirto ummad aan qiyam ay ilaaliso ay u dhimato aan lahaynna adduunyada ma jirto ama baatil ha u ahaado ama xaq ha u ahaado ummaddan marka muslimiinta iyaga qiyamkooda wixii ku saabsan ee diintu ay aasaas u tahay asalna u tahay acdaada qiyamkaas kasoo horjeedana ay gacanta ku hayso oy faraha kula jiraan xaaladaas marka tanay shabahdaa marka midaan ayay shabahaysaa falamaa markii kutiba la qoray calayhim iyaga korkooda lagu qoray alqitaalu dagaalkii lagu qoray tawallow way jeesteen ilaa qaliilan wax yar maahane kuwa oo minhum iyaga ka mida wallaahu alla caliimun mid ogaal badan waaye bidaalimiina kuwa dulmiga falo rabbi mid aada u og oo aada ugaga warqabo weeyaan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waslm